laakiin aanu ka baqayna haddaan loo dhiibayn in diin leh oo alla ka cabsanhayo warica ah in wax la qalloociyo ka kalaan udhiibaynaa malafka waxaa la fiirinaya malafka ha loo geeyay hebel malafkan waxaa iska le qadiyadan qaadi hebel baa qaadahay qadiyadaanna waa masala shaa'ika cawisa mushkila xagga hala geeyo waxaan ka baaqsanaynaa muxuu ahaaye aflaaqada iyo dhibaatooyinka ka carayna meel kastoo marka culab nagaga soo bixi waxaa kaloo munaasaba in loo sameeyo qadaha iyo hay-aadka wax xukumoo dhanba hay-a culya oo fiirisa malafaadka la xukumo o dhanba muhiim jiddan wey oo hadday marka qadihii iyo xukumkii ay maxkamad heblaayo gaadhay ay u muuqato inay khaldameen burin karta in la muhim jiddan wey sheekh ma aha qadaa lqaadi laa yunqad musala musalama ma aha xukumka ay maxkamad gaadhay ama qaadi xukumay ma la burin karaa mise waa maya fiihi halaatu aqwaal cinda ahli cilm saddex qowl baa ku jira waa garanaysaan bay la tahay qowlka koowaad waxaa weeye qadaa lqaadi waxaa banaan in la buriyo markastoy kuu caddaato inuu khaldamay abu thawr iyo dahiriye rag badan baa meesha ku tagay yajuuzu naqdu xukmi اlqaadi muطlaqan halkaa niman baa tegey jumhuur maxay dhahdeen qowlka labaad wey laa yajuuzu naqdu qadaءi اlqaadi aw xukm اmujtahid ma banaano muطlaqan biduni tafsiil qawlka raajixa huwa lmufasil tafsiilku wuxuu yihi maslo laba qaybood qadahu ama ninka qaadiga ama ninka xaakimkae mujtahidka xukumku rido xukumay hadduu yahay hal idaa qadaa binasin min kitaab illahi aw min sunati muxamed aw biijmaaci min asalaf الsaalix aw biqiyaasin jariyin صaxiix laa yajuuzu naqdu bxaal qaadigu haduu ictimaaday xukunkiisi iyo gartuu qaaday ee maxkamaduu riday ila mustanadkiisi baa leegahaya waraaqda wax ku xukumaan la fiirinaya masalada muxuu u daliishaday biaayatin min kitaab illah bixadiidi can rasuuli llahi haabit biijmaaci lculamaa biqiyaasin jaliyin saxiix daliil marka muctamad oo qawi oo hadduu u cuskaday daliil qadcia ah u cuskaday ma banaana intii laga daba taga qadihiisa in la buriyo oo la baabiya mamnuuc wey haddii laakiin qaadigu uu u ictimaado cuskaday daliil nadari ah bimacnaa ijtihaadi oo farci ah oon ku horan soo soo sheegnaan ahayn oo ay kuu muuqato inuu khaldamay oo markaa nas khilaafay daliil wuxuu ictimaaday markaa asagu muxuu ahay ijtihaadi ah waxaa kuu muuqata marka inuu nas khilaafay aayad khilaafay xadiid khilaafay qiyaas jali ah khilaafay ijmac khilaf waad burinaysaa waa la burinhayaa laakiin isagoo ijtihaad cuskaday adiguna ijtihaad cuskan haya aada cuskanayso ma bana in la buriyo lianna alijtihaada laa yunqadu bilijtihaad laakin ida اctamada calى اجtihaadin wa qiyaasin mxuu ahaayey farciyin aan markaas tabar badan aan tabar badnayn markaa daliilla aada hayso xoog badan daliilkaad ku burinaysa saddexdaa qowl baa ku jirta qowlkan tafsiilka haddaynu marro waxaa banaan intii qaado la dejiyo laba maxkamadood oo maxkamad la dhigo la sameeyo in la sameeyo maxkamad kale oo kormeero ah almaxkamat culya la yihahdo oo ayadu qadaayaadkay tiraada intaan la tanfiidin hay soo mariyo rag waaweyn oo micigiir ah oo rugcadaa ah oo gaamuro baan fadhiisanayna iyagu kuwaas waxaan leenahay malafaadka ay qada qudaada yararka xukumeen hala soo mariyo way eegahayaan waxay markaa ku habsadeen xaqa waxay leeyihin hala tanfiidiyo waxay u arkaan xaqa inay khilaafeen fiihi tafsiil hadday khilaafeen daliil qaطci ah min kitaabin aw sunatin oo ijmaacin oo muxuu ahaa qiyaasin jaliy yunqad hadday ijtihaad xukumeenna waa loo daynhayaa marka way bannaan tahay way fiican tahay waxaa laga badbaadahayaa in ninka qaadiga ama xaakimka uu amarku taagleeyo oo intuu baatil xukumo mararka qaarkood uu haddana yihahdo xukun baan galo lagama noqon karo qadiyad baan anaa xukumay ka noqosho ma laha maalin kastama qadiyad baan anugu ilgu soo celinhaya waxaan leenahay taas waxaa weye xuquuq baa ku hallaabi waxaan ku saaraynaa ninka axoog badan baan meel fadhiisanaynaa ayib haddiiba laga baaqsado <clears throat> oo la yidhahdo waxaa tihin intunaba hay-at lqada baa tihin idinku qadaha soo gaara ninka hebelana wax kastood xukuntaan sii mariya ha idinka tarfactiro ha idinka muxuu ayaa taxriiriyo ha idin la eego dhib ma laha laakiin qaduhu hawsha waa ka adag yahay wuxuu u baahan yahay xugum iyo tanfiid wixii buriya ama fuliya ayib way banaantahay marka waxaan leenahay ninka eh, warice mutadayinka ah waxaanu ku hormarin masaa'ilka laga baqay ruux inuu exdo ama xoogow ay hawa addunya ay dafto iyo naftiisa u doorto masaa'ilka markaasi jahaalo aan ka baqayna jahli iyo aqoon darro inay dhibka ka baqaynin ninka aqoonta laan hormarayna <clears throat> maxaa yeele waxaan moog eh, maamulka iyo qadaha iyo ijtihaadka iyo kolba baahida markaa jirta ayuu u khuduucahaya fuqada waaga hore waxay jireen qaadi ma noqon karo nimaan mujtahid ahayn laa yajuuzu inuu qaadi noqdo an yatawalaa mansib alqadaa'i ila man kana mujtahidan mustajmaca lishuruud shuruud lijtihaadna kow an yakuuna caarifan bikitaab illah caaliman bisunati rasuuli illah sidoo kale yaqaana mawaadic alijmac wa mawaadic alkhilaaf yaqaana ayib fitna iyo dakaa iyo caqli ku filan leh waagi dambe hawshaa waag horay ahayd eh. culamada islaamku markay arkeen in shuruuddaa hadda aan laga soo bixi karin waxay dhaheen shuruudda waa laga fududeyn hala fududeeyo waxaanu oga jeednaa xilliga hadda aynu marayna yidhaahdeen ninka qaadiga ah waa inuu aayaatul axkaam qur-aan ka yaqaan aayaatul axkaam shantaba boqol oo aayadood baa lagu qiyaasa wayna ka badan yihiin laakiin waa in xogow aayaatul axkaamka nin ka warqaba uu yahay shardiga ahaa inuu qur-aanka xifdsan yahay waa kasoo tanaasulay dheh waxaa shardi ah kitaabka qur-aanka inuu kala soo bixi karo intuu rogto hay maaida ku jirta iisoo qabta waxaan ku xukumay aayadda maaida ku jirtee raqamka labaatan iyo shanaad baa ku haysata inta hadduu samayn karo yakfi ba yidhahda waagi dambe xaafidan likitaab illaahi caarifan bidiqa wa bitafsiil kasoo tagna yihahdeen leannahu daruurada iyo xaajadu taaiir bay ku yeelaan axkaamta xaajaa timid iyo baahi baa timid weyne ninkii micigirta ah waanu gebagabaysanaynaa waagor maxay taagnaayeen an yakuna mujtahidan fi jamiici masaa'il اdiin mujtahidan fi اlaxkaam fi اtafsir fi اlaxaadiid fi اlaqisa wاlcaqliyaat fi lugawiyaat meelo kasta nin buxo gengeman waa inuu yahay dhan kastaba u daadi kara nin hal mar ka dagaalami kara jahatu carabiyada iyo tafsiirka iyo luqaadka iyo fiqiyaadka iyo mxu ah xadiidka iyo cilalka iyo taraajimta nin fara badan waa inuu yahay bay waagor dhehen waagor dhehen maya maya maya hawsha hadda socon mayse yajuuzu tajazu ijtihaad ijtihaadka nusnus buu noqon karaa wuxuu noqon karaa yakunu mujtahidan fi lmawaariif waxaa kaloo ba an yakuna mujtahidan fi ah, lmasaa'il اfiqiya fi baabi اطahaara fi اlcibaadaat fi اlmucaamalaat fi اnikax fi اljinaayaat wاljaraaxaat waxay dha inuu ijtihaadku kala barbarmo oe baahida egna banaan baahi baa keentay waxaa ninkan aqoon badan ma laha qur-aankana ma xifsano weliba ma yaqaano ajruumiga maalik baa maalin la yidhi maad maxaad ku bariday markaasuu salaantii carabigii wuxuu ku hadlayb carabigii waxbuu jabiyey markaasaa la yidhi maalig waa laxni baad ku dhawaqdaa la yidhi maad hagaajinin salaam carabigaad ku hadashay wuxuu ihi sheekayga rabiicadaad arki lahayde waad waad waad i cudurdaa lahaydeen bul kunaa naأtiihi wanaqul lahu kayfa asbaxta ya sheikh wa kana yaqulu asbaxtu bkhayran asbaxtu bkhayran marka anaga ila yaabandi bui marka haddaad rabiico arki lahayd abdraaicatu cabdiraxmaan waad ii cuurdaa lahayn bu bimacnaa waxaa looga jeedaa ninku waaba laga yaba inuusan carabida aqoon ajrumiga ooma baxsano laakinahu wuxuu yaqaanaa masaa'il qadaa islaan maxay dhaxashaa laf jabtay maxaa lagu eh, xaqaa oo lagu simaa il soo booday mid la kala tuuray waxaasoo dhan meel buu saarahaya laakiin kayfa asbaxta asbaxtu bikhayran buu taagan yahay dhib ma laha hawshaan u dhiibanaynaa annagu hadda ajrub waa nagaba gelina xugmi baan rabnaaye yani xaajada iyo baahidu waxay leedahay taiirkeeda tuair cala almasail walaxkaam wadaaduhu waag maxay odhan jireen laa yajuuzu an yuftiya ila man kana mujtahidan as'ilada diiniga ah kama jawaabi karn imaan mujtahid ahayn mulaqa waagi dambe waxay idhaahdeen yajuuzu an yuftiya kayru lmujtahidi baa banaan ila axmed xambal uu ka hadl masailka uu baneeyey ninka waxaa shardi un masala inu garanhayo wain kaana caamiyan jaahilan fi masaa'il ukra aw fi aqla masaa'il اdiin mas'aladaa la weydiiyey inuu garanhayo un baa shardi ah muqalid waaweyn ha noqdo xiluu shalay soo ruclay oo xiiqsan ha noqdo mid daalan oo habsoonsan ha noqdo waxaan rabnaa war masalada ma garanaysaa ha ka jawaaba saxaabadu maxaa yeele ayagoon masaa'il badan intay ka jawaabaan iyo beerkay baacuga ku dhufan jireen ilaa uu nabigu habaaray qaybo kamid oo ah, qataluuhu qatalahum llah <laughs> alaa sa'lu idaa lam yaclamu inamaa shifaau lciyi su ma odhan jiri nabigu ma hadli karta laa yuftii intaanu axadun intaanugu noolahay maqli maysi axmed marka aad bu oga hadlay kitaabka almuswadda fi usul fiqi liali taymiya baa lagu faahfaahshaa almuhim waxaan oga jeednaa casrigan xaadirkeenu marayno hadday salafku ijtihaadkii ay shuruuddi hore kasoo degeen oo ay kasoo degeen oo iftihi kasoo degeen alifta walqada walijtihaad saddexdaa mas muhiim aba xaajadii iyo baahida waxay ku keentay tanaasulaad in wax laga takfiifiyo masalada waxaa u sharxay kitaabka loo yaqaan alxaaja wa aatharuha fi fiqi islami majaladka koobaad saddex boqol sagaashan shan laga muraajaceeyey xaajadii baahida aqooneed ama diineed kolba inay masaa'ilka wax ka bedeli karto shuruuddii loogu talagala lilkamaal ma aad diinta bedeli mayso shuruudda aynu u dhignay ruuxaan xilka qabanaya ama fatwoonaya ama qaadiga noqonaya ama mujtahidka wax la weydiinaya shuruudda aynu udhignay wax ka khafiifanayna maaha inaan diinta wax ka khafiifanay diinta waxba laga bedeli maayo xilkii marba waxaad doonaysaa hawshaa nin waxaan rabaa nin labaatan sano khibrada leh jaamacad ka soo baxay hawshaa ku takhasusay da-daa ah baan doonahayaa baan xil yaa tiri yaan u rabaa shaqada waa ganacsi waad weydayba marka waa kuso arorsan mid jaamican rabaa waad weyday dublomaan doonahayaa labaatan sano khibra ma rabe toban sano khibra ah waad weyday shan sano khibra ah laba sano khibra ah maxaa keen ad tanaasusho baahida kulba markaa jirta intaan baynu oga jeednaa sheekhu marka wuxu uri fa fi saxiix fa fi lxadiidi can nabi sal ly slam waxaa xadiidka kusugan ba nabiga laga wariyo annahu qaala subaan u yihi ina allaha yuxibu alla wuxuu jecel yahay albasra aragga ayuu jecel yahay iyo fiirada annaafida fulahaya yacni aragga meel dheer wax ka arkahayo ee hawsha ka dusahaya ee wixii loogu talagalay iyo shubahaadka loo qarin iyo keyrkeedba saa ugu boodahaya baa ilaahay jecel yahay cinda wuruudi shubahaati shubahaad markay yimaadaan shubahaad bidac ta'wiilaad taxriifaad waxaan shan lahayn markay hawlaha shubahaad yimaadaan waxaan u baahannahay albasar annaafid cilmi wey albasru iyo albasiira cilmi baan rabnaa qabto shubahaadka waxaan waa bail daliilka meeshan ma qabto waxaad sheegtay waxba kama jiraan taasi sidaa weeye nin shubahaadka kala turtuuro ummadda wado waddo u bixiyaan doonaynaa yuxibu rab wuxuu jecel yahay alcaql alkaamil garashada dhamayska tiran goormaha dee cinda xuluuli shahawaat hunguri markuu yimaadiyo hawlo jidin markay timaado iyo eexashi eh, ilma adeersi iyo tolaysi iyo faara iyo nacfiga adaa mudan hunguri markuu yimaado iyo saldane iyo maamul u yimaadana ilahay wuxuu jecel yahay caqli dhamaystir bimacnaa warica caqligu wuxuu kaa qabtaa waxyaba xun inaad ku dhacdo cilmigana wuxuu kaa qabtaa jahli inaad ku dhacdo ama waxaan jirin diin lagaaga dhigo marka fitna iyo daka iyo caqli iyo cilmi ma kala maarmaan ani addoon kaaga sheekeeyey wadaad baa wuxuu wax baray wiil uu ku tuhmaya caqli daro maangaab ah laakin fahmo badan iskuma xidhna mogta baashu mid dabiin ah oo laakiin caqliba ma arkaysa musiibo ah oo markuu talinhayo ama uu go aaminaya xaajada gawracahayo laakiin hal cashir kama soo bixi karo ruuxii boggii uu saaka qortay bu ilaa casarka la fadhinhayaa mid asagu aan maskax badan lahaynna yani caqli badan aan lahaynna wixii loo qoro uu ka soo baxayo ii qabo ur cashir ka akri ma macali waan ka baxahaya oo gormaad marisay may waan fiiriya iga dhegeyso waa soo jeedinayaaba marka isma laazimaan caqliga iyo iyo fid mxuu ahay xifdigu laba kale masalo wey ilahay aduu iskuga kaadarana waa khayr haddii la qaybiyana waan isku annagaa isku urursanayna waa isku kankeenayna wa inaga hadda soo maraynay xadidku marka xadid daciifa wey xadidka waxaa soo saaray alqudaaci fi musnad ishihaab buu ku soo saaray walbayhaqi fi zuhd alkabiir abu nucaym fi lxilya min xadiidi cimraan bn xusein waana xadiid daciifa wey xadiidkaasi isagoo mursalana waa jiraa laakiin macnihiisu sax weeyo in marka shubahaad iyo ahlulbidac iyo fasaqo iyo tuug doodahayaan diintana in inxiraafiya ay doonahayaan iyo gaalo iyo kristan iyo muxuu ahay hay-aadka mxuu ahay diimaha iyo isku soo dhaweynta iyo waxaas nin aqooni leh diineed basiira cilmiya leh oo wixii ummadda ka qabta oo ilaahay ku badbaadiyo kan axmed ibn xambal oo u baahan naha ahlulbidac ba waxay keeneen muxuu ahay shubha ah iyo fitno khalqu lqur'aan rag yar ba kusoo hadhay rag yar oo ilahay umadda ku badbaadisay inta kale nin asagu tuqyo qaata nin ikraah lagu maro muxuu ahay nin asagu isdhiiba nin aamusa nin yidhaha waan ka aamusaya laa aquulu waa makhluuq walaa aqulu hayru makhluuq laakiin rag yar baa soo istaagay basiir diiniya lahayn cilmiya marka ay xoogo u jiro hunguri iyo shahawaad naftu waxay jeceshahay xilyaa loo dhiibaa xoolahan yaa la siiyaa jagadan yaa ku munaasab ah daayeb garta yaa qaadi marka shahawaad iyo naftu waxay jecesha ay soo baxdana nin caqli diineed le iyo alla kacabsan u baahannahay labadaasu ilahay jeclay subxana wa tacaala sheekhu wuxuu uhi marka yuqadamaani ninka arwaca ah ama aclamka labadaas weeye waxaa laga hormarin cala alakfai ninka qawiga ah waa qawi karti leh laakin laysa cindahu cilm walaysa cindahu maa maxaan kua iltizaam diini ah laakinahu waa qawi alakfa wa huwa alaqwa min xayd xagga nashaadka iyo hawl hawlkarnimada wey hawlkar ma maqli jirta weliga adugu kaasaa loo jeeday <clears throat> marka wayuqadamaani wayuqadam ay alaclamu walarwac baa la hormarin cala alakfai baa laga hormarin in kaana alqaadi qaadigu hadduu yahay muayadan mid lagu taageerahayo ta'yiidan taaman taakulayn dhamaystiran min jihati waay lxarbi aw alcaama markaan leenahay qaadiga aclamkan xilka u dhiibaynaa oo midkii awoodda lahay karti laban ka hormarina kaasaan dib u dhigaynaa oo midkan aclamkan hormarinayna ama aan leenahay midka waxaanu hormarin arwacee diinta ku fiican ku dhaqankeeda oo waxaa laga horumarin kii awoodda badnaa ee kartida badnaa markaan saa leenahay buui waa marka aynu helayno dawlad iyo ciidan wuxuu ninkaa xukumay fulin haya ayb qaadigu waa iska nin daciif ah xagga muxuu ahaayey awooddiisa iyo kartidiisa laakiin waa nin caalim ah wuu xukumay marka lagu qaylo wuu hashkadeynhaya maanad xukumaysaa waxaa kugu dhac arki doontaa markaashkeed waa leha u ciidankii u yeero qolyihii raggi ragg kale jabin jiray awood military baa difaacaysa hadduu marka baalla dawlad ku duuahayo waynu dhibaynaa bu kuri sheekh in kaana alqaadi muayadan ta'yiidan taaman min jihati waali xarb wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ninka arrimaha booliska haya hadduu qaadiga daba taagan yahay dhib ma laha buuri dacfigiisii maxaa haya ciidanka kabahaya ayb aw aw ilcaama ama waayiga ummad dhan ba xukumaba waayi lxarbi waa nin gaashaaniga wey aw ilcaama ay waayi lcaama muslimiinto dhan ninka xukuma hadduu madaxweynu ninka uu daba taagan yahay dhib ma laha laakiin haddaa laleeyahay qaadiyo adigu ismaamul hawshan adigu fuli akfa a meesha loo dhiibi ninka akfaga qawiga kartida le dhaha caddayn haya xooga badan baynu meesha gelinaynaa sheekhu wuxu uhi marka waayahay wayuqadamu lakfa haddana ninka kartida lahabaa la hormarin yaa laga hormarin calى اlaclami iyo wاlarwaci baa laga hormarin in kaana qadhu hadduu yahay yaxtaaju mid u baahan ilaa quwatin awood iyo karti iyo wayacaanatin lilqaadi iyo qaadiga in la kaalmeeyo aksara ka badan min xaajatihi baahidu u baahan yahay qaduhu ilaa maziid اlcilmi wlwarci ilaa maziid اlcilmi wاlwarci ayib cilmi dheeraad ah iyo diinku dhaqan dheeraad ah waxaa looga baahi badan yahay matalan meeshan oo kale alquwa iyo karti iyo awood markaa ninkaasaan hormarinaa ayb kolba baahida daran ee jirta baynu hormarin zamaanka iyo xaalka iyo saamica iyo mutakalimka iyo waxo dhan baynu qiimeynaynaa markaynu xaaladda qiimaynayn ninka u haboon baynu u dhiibaynaa wain kaana aqalahum cilman ayb sheekhu wuxu uhi faina aqaadi qaadi lmulaqa qaadiga mulaqa ee aan asagu aan la qaydin ee masaa'ilka o dhan ba xukumahaya alqaadi lmulaq wilaayatuhu qadaa'uhu fi jamiici masaa'il jamiic alqadaya ba gelhaya alxaalaat alcaskariya xukumahaya xaalaat alamniya xukumahaya munaakaxaadki mucaamalaadki cibaadaadki masale kastaa loo geenhaya waa qaadi marka mulaq yaxtaaju wuxuu u baahan yahay an yakuuna inuu noqdo ama yuxtaaju waxaa loo bahan an yakuuna caaliman caadilan qaadira nin caalimo diinta yaqaan maxaa yale waa nin mulaq ah oo caadiloo diin leh oo mutadayin ah qaadina xaggana awood leh baan u baahannahay bal wakadalika kullu waali muslimiin waayo kasta mas-uul kastoo muslimiinta meel u qabtaybaan intaa ka rabnaa buui fa ayu sifati min hadihi sifaati naqasad tilmaamahaynu soo alqudra wاlcadaala iyo wاlcilm saddexdaa sifaadkaynu soo sheegnay mid kamid a hadduu wax iska dhima bu i dahara waxaa muuqan alkhalalu khalal baa muuqan wey gebi dhac kuf jajab kacaakuf iyo waxaasoo dhan baa bilaabanhaya bu khalal baa muuqan bisababi sifati naaqisa sifadii meesha laga waayay baa dhaawaca keenaysa walkifaaya wlkifaaya qalanku iyo kufilaansho maxaan oga jeednaa imaa biqahrin warahba dirqi aad waxa qasbayso oo ka xoog badan tahay xaggana laga cadsanayo nin awood leh oo wixii qaban karoo dirqii kada tahay xaggana laga baqayo haybadiisa iyo muuqaalkiisa wa imaa biixsaanin wa raqba iyo inaad samafal iyo wanaag wax ku wado nin wax ajir ummadda ku haysta biixsaanihi hebel nin khayreed wey sidaasna waa yahay sheekh waa yeelayna madaxa gelgelaysa maa loo gelgelhaya ninku dadka kama adko ma garaaco waa ninka ummadda ugu tabaryar laakiin waa muxsin ila naas qulubtoodii baa hantay daacad cibaado badan khayr badan ummadda u nugul ka warqaba naxariista wuxuu haya bixiyo wey ummaddu marka min cindi illahi bay kaga xidhan tahayba malaka annaasa biixsaanihi marka khayrkiisay rajaynhayaan xoolihiisay rajaynhayaan cilmigiisii bay rajaynhayaan khuluqiisii bay doonahayaan marka si marka hayru mubaashira ayuu oga adag yahay nina waa maxay waa laga cabsanaya waa laga kaajahaya hebel ah mm, mm, uruxsiisiiya ma isaga baa xukumay egasii u daaya qaali hurso kale maqashe qaali hurso maqashe qaali hursi ninkaa waa gaadka ay islaantii la keri waayo xoogo naajisa noqota ama ninka dhiici weyda wuu qadiri jiray kaasuu dadna qaadhuusha loo bixiya qasab hmm. waxaana waxaan bii ma qaadhuusha igu xukuma markaan bixinayo waa nin waxaa wey hawshiisa <laughs> marka ridda xoog baa looga cabsan nina waxaa wey ixsaankiisa ummadda ku haya wuxu ui sheeku wa fi lxaqiiqati dhab ahaan falaa budda minhuma min alqahri wاrahba wa min alixsaani wاragba labada lagama maarma bui qaadigu ama ninka mas-uulka ah dadka qaarkiina inay khayrkiisa rajeeyaan ixsaankiisa loo baxsado dadna ay ka cabsadaan waa laabudda in la helo waa muhiim jiddan dadna dadka muxsiniinta ee ahlukhayrka khayrka ah ninka qaadiga ama mas-uul ka cabsan mahayaan maxaa yeel wanaaggiisa iyo cadligiisa ogyihiin ayaguna xumaan iskuma ogo qolyaha fasaqada ah ee tuugta ee mujrimiinta ahlul ijraamka ana inay ka kakaabtaan baa la rabaa markii cumar yidhahd adu waa casilantahay maxaa yeelay qadaha waxaan u dhiibahayaa magaalo heblo nin markay fasaqada iyo ahlu ijraamka arkaan ay ka cabsadaan bu ninkaadan isagu jeeb ka bixinhayo mxuu ahay shilinkii ka dhiibahay dinaarki laga fadhiisa bu marka waa laga maarmaan laga maarmaan wuxuu uri sheekhu wasuila waxaa la weydiiyey bacd culamaai culamada barkood waxaa la weydiiyey maxaa la weydiye waa kana ida lam yuujad man yatawala alqada ila caalimu fasiq aw jaahilu dayin faayuhuma yuqadam su-aal adag wey maaa la sheekhu qadaan u baahannahay qaadi laakiin culamada meesha waa laba mid un wey nin aqoontiisu ay gaaban tahay laakiin daacadoo diin la ilahay ka cabsada intaa yarta ilahay kaga cabsada laakiin ma aqoon badno marka kan kale loo firi waa jaahil binisbati ilaa gayrihi marka loo eego jaahil buu noqonaya waxaa kaloon haynaa nin caalim oo diinta aad u yaqaan laakiin waa faasiq aqaylahaya sigaarku ab cabahaya bulbulinhaya bahalkii muxua garhku xirahaya sarwaalku iskaga istaagahaya macaguusta ayb xoogo rushuu qaataa laaluus hawl socodsiin hawl fududayn buu qaataa alyawm buu qaataa wa alyawm yaman baan ogu tagnaa alyawm xabiis baa tegi wux ii dhameeya faylka waa ka baasboorka waa ka shuruucda waat ii dhameeya hawsha alyawm baa lagu leeya alyawm maxay ahayd waaya balayada maalmi hore ku rafaad alyawm waxaa weeye hawshii maanta inaad <laughs> maanta in lagaa qayila la rabaa maanta raa lagaa raba ku filan haddaad fahmi weydo carabka intii daanka lageeyaa lasoo yuucaya meesha iyada arabka alka waa lagaa rabaa lagula hadli maayo dad garan weydo soo maaha ken malajka o dhan waa la xarayn beri soo noq uba iska tegiba beri dambe imow markay nafta ku qabato alyawm baad dhiibeysaa marka qaaligii waa nin faasiqa laakin calaa cilm nina waa warc mutadayina multazima calaa jahlin binisbati ligayrihi ayuhumaa yuqadam baa la weydiyey sheekha su-aal adag baa la weydiyey lakin nin faqiihu ahaa faqaala wuxuu yidhi in kaanat alxaajatu ila addiini hadday baahida loo qaba diinta iyo ku dhaqanka iyo alla kacabsiga akharu ay fara badan tahay akhara cafwan lihalabati اlfasaad qudima addi addayin baahidaynu u qabno fain kaanat alxaajatu ila diin ila alcamali biddiin walwarici wاdiyaana wasiyaana ayaa badan akhara ka badan min alxaajati lilcilm ila alcilm maxaan baahid maxay u badan tahay lihalabati fasaad fasaad baa wadan ka jira corruption iyo musuqmaasuq iyo eexo iyo muxuu ahay leelqaadasho iyo waxwareejin iyo ilma adeersi iyo waxaasa adduunka kharibay nin waxaan u baahanay waxaan aqoonin mushaarka ay dawladdu siiso ku kaaftoon ama xataa mushaarkaba diidoo beertiisa ka fasha oo maxaan yidhahdaa wuxuu usoo go-iyo khudaartiisa iyo muxoogiisa iska cunaa daacada laakiin ummaddii xukumahaya haddii marka fasid fasid lagu daro yusaawi bail hadi balaayaa ka dhacayso way caddaday wain kaanat alxaajatu ila alcilmi akara baahida aynu aqoon u baahan nahay ee loo qabo aqoon diineed hadday badan tahayna asagaa la hormarin ninka caalimka ee faasiqa calaa fisqihi likhafaai اlxukuumaati qudima alcaalimu xukuumaadka masailka la xukumi baa qarsoon oo masail daqiiq oo cawis ah waxaa meesha yaalla guri kan wuxuu todobaatan lixdii baan ka qaxay xagee u qaxday abaarihii maxaa igu dhacay mxuu ahay tajuna iyo sablalan ka dhacay halkaasa ka baxay gurigii mid kalea ku habsaday islaantii baa ku dhashay ku dhimatayba mid kalea kasii taabsaday midna sabar looga iyo wax iyo indha caddayn lix isdaba taagan aaka isula taagan meelgee waayahay nin marka diinta yaqaan oo masaa'ilkan dabagala oo musiibada baano halaag ah ayb haddii loo baahan yahay masaa'ilku aysan adkayn way waadix iska tahay laakiin in daacada loo baahan yaho diinta ku dhaqmaayo ka run sheegahayana kaasaa la hormarin marka masaladu ay masale caweyso daqiiqa tahayna faasiqa caalimka u dhiibayna faasiqa caalimka baa loo dhiibay haddii loo sameeyo hay-a ah, raqaabayso ilaalisana waa khayr wey oo sii eh, kontarasho hawlahooda sheekhu wuxuu uhi marka sidaas hawsha ku socon maxaa yeelay hawl waa isbedelhaya bal bacdu ahli waxay dhaheen xilligaan u joogno qudaada joogaay diintooda laguma kadsoomi karo ninka loo yaqaan alimaam aladrci min aimati shaafici shahabuddiin aladrci wuxuu leeyahay <clears throat> walaa yuktaru biqudaati zamanina buuri laguma katoomi kara buuhi qudaada maxaakimtanada maanta fadhiya bu fa inahum ka qariibi cahdi bilislaam waxaad moodaa ui aqoonta diinada ay leeyihiin iyo jahliga ku dhacaya iyo fisqigoodu ruux hadda soo islaamaad moodaabu waa qarnigii sideed busaaleya sheekh qarnigii sideedaad lix boqol oo sano ka hor wey wuxuu saaran yahay fainahum kaqariibi cahdin biاlislaam ibn xajar alhaytim wuxuu leeyay hada fii qudaati zamaanihi famaa baaluka bigayrihim bur hadduu asagu ila kan ninkan waa qarniga sagaalaad iyo tobnaad ninkaana waa qarnigi boqol sana bes udhaxaysa haddii adraci uu ka dhawaaqo oo ka caban bur oo ka cabanhayo xilligu asagu joogay raggii culummada maamuli jiray kuwa hadda jooga maxaad moodaa waqad ashaara ila dalika alfariqiyu alxanafi ayضa fi qudaati zamanihi maca taqadumihi calى zamn اladraciyi bkaiir qaadi alfariqi oo raggi ibnu taymiya saaxiibada ahaayeena oo ibnu taymiya la xidhay qadiyadii ninka nabiga caayay markuu ibnu taymiya yidhi hala dilo dhigiisu waa banaan yahay raggi lala garaacay buu ku jiray nin xanafi qiimo badan bu ah qarniga toddobaad wey qarnigii toddobaad faariqaasna wuxuu yihi nimanka qudaada hadda jooga ummadda maamule ee maxkamadaha fadhiya diintooda iyo waxooda o dhan ba waxaa weeye juhalo fasaqay u badan yihin wa dalika baahi baa keento ayagaasa loo daayay iska maamulahay marka wuxuu kaga hadlay kitabkiisa loo yaqaan aiclaam biqawaadic alislam buu kaga hadlay maxaa yeelay mararka qaarkood intay fasaadku bato oo dacfigu bato ayaa culamada la iska soo gelhaya mararka qaarkood dadka diinta lagu tuume farta lagu fiiqo ayaa waxay noqonayaan shacabka kuwaan wax badan ba dhaaminba mararka qaarkood maxay ninka caalamka kulba bulshadu ka yimaadaa soo maha bulshadu hadday tahay bulsho khayr oo kala degan oo ilaahay ku xidhan oo qiimo badan ninka caalamkii ka soo baxa waa ninka umadda u fiican buu noqonaya laakiin wada sakaraad hadday bulshadu tahay mushrik iyo faasiq iyo wathani iyo calmaani qawmi ibaaxi baatini waxaasay ka kooban tahay ninka caalimkana xoog baabuur jug marka la soo baxaaya intaas ninka u ron buu noqon haya ila ruuxa bini aadamka annaasu ibnu zamani e, e, alinsaan ibnu zamani baa la ruuxu waaqaca iyo darafku nool yahay boqol kiiba sodon ku qiimaysan yahay haddaad doonayso waadka maanta jooga inuu noqdo ka mxu culamada joogtay xilliga abubakar iyo cumaan iyo mxu ahy keyrkood iyo xataa shan boqol oo sano kahor dadka joogay ma noqon karaan sheekh waaqaca baan yeelayninba ibnulqayim baa iclaamka wuxuu ka hadlay aafada ka jirta diinta ku dhaqankeeda iyo xeelalkii muslimiintu ay qaban jireen khaasata culummadu kaalinta kaga aadeen bulshada hawlaheeda siay uga gebidhaceen buu ka hadlahaya bacaa allahu bihi rasuulah ninka aqoon dheerada ula buuri diinta nebi maxamed ilah la soo diray wa bimaa kaana calayhi huwa asxaabuhu ra'aa ana akara man yunshaadu ilayhim bidiin buuri ninkii diinta aqoon dheerada maanta ula buuri waa qarnigii sideedaad iyo toddobaad buu dhawaaqahay ibnu qayim dadka marka diin lagu tuhumo iyo cilmi ee farta lagu fiiqo waxaad arkaysaa buu hi hum aqalu nnaasi diinan inay dadka ugu diin yar yihiin lama dhihin ibnu qayim culumadi duray waaqic buu cabirhayaa jira soomaalida mogta maanta ninkaas hore waxaasaa jira hmm, culamada caayisa ha culamadii baa meel lagaga dhacay kunuu maca alculamaa laa tukhaalifu alculamaa iltafuu xawla alculamaa kunuu macahum ismacuu lahum laa tukhaalifuuhum hawlaha ninka ku waasha waxaa wey wuxuu soo wada hawlihii mxuu ahay hawlihii ree yamaneed buu soo wada akhirkiisa ayib wuxuu mar ibn qayim wuxu tara waxaad arkaysaa buu ihi ana ra'aa ana akara man yushaaru ilayhim bidiin ma aha bilcilmi xataa bidiin dhaqanka diimeed nimanka lagu tilmaamay ee lagu farta loogu fiiqo hum aqalu nnaasi diinan wallahu lmustacaan buu hi wuxuu sii wada sheekhu waayu diinin wa khayrin fii man yaraa maxaarim allahi tuntahaku wa xuduudahu tudaac wa diinahu yutrak wa sunata rasuulihi yurgabu canha wa huwa baaridu اlqalbi saakit lisaani shayطaan akhras buu hi diinta iyo khayrka ku jira muxuu yahay buuhi wadaadka arkaya ilaahay diintiisa meel lagaga dhachayo sunnadii oo lagu tumanhayo xaqi oo la dardarahayo galayo islaamkii baabi'inaysa muslimiinta oo la kufsanhayo muslimaadkii ayib xuduuddii diintii sunnadii oo dan a lagu lagu ciyaarahayo marka wuxuu yihi wahwa baarid اlqalbi saakit lisaan waxba kama maqnaba waa iska dhaashan yahay waa qoslahaya waa shawcabahaya waxba kama maqnaba baarid اlqalb saakit lisaan shayطaan akhras wey buuri kama ana almutakalima bilbaطili shayطaan naatiq wuxuu sheekhu sii yidhi wahal baliyat diin wahal baliyat diin ila min haؤulaaءi اladina ida salimat lahum maaakiluhum wa riyaasatuhum falaa mubaalaata bima jara calى اdiin wuxuu ihi balaayo ka daran ma jirta buu ihi wadaadaha marka iyagu shaqadoodii iyo ri'aasadoodii iyo kursigoodii iyo meeshay biil ka helaayeen ay u nabadgasho diinta waxa gaadha aan dan ka lahayn kuwaasaa diinta lagu dogolay buui diinta nabi maxamed kuwaasaa dumiyey buui iclaam almuwaaqiciin mujalladka labaad boqol konton iyo toddoba il wax ka dambe ka akri darafka waxaad moodaa inuu naga hadlayo hadda annaga ana taaban ibn laakiin ibn qayim sheekh sheekhiisuba niman in la barakeeyo wey waxaa ilahay ugu kaalmeeyey waaqac ay nool yihiin inay cabiraan kitaabkana ku fadhiisiiyaan ayib <clears throat> sida qolyaha qaarkood ee mxuu ahay markii laga sheekay kufri abujahal aaday iyo qaarun iyo hamaan maysan ahayn ibnu qayim iyo sheekhiisu kitaabkii sunada waxay ka fahmeen waaqacay uga qildahayaan waxaa jiraan nolosha alwaaqac almucaash ummadda nolosheeda intaad qaadda inaad kitaabka saarta wey almiisaan asarfi maqjis samca maxaa tiri waa calaa wasni e samca facila waa idin sidee almiisaan azarfi ficilkaan qaadanayna waxaan ku fadhiisanaynaa fada iyo caynka ilaanka marka waa in intaad waaqaca qaado ummadda ay ku nooshay bulshadu noolasheeda aada kitaabka qur-aanka uga sardaydo ninka mar kab loo geyna waa warshadahan ma jirine meel ku istabal dhankaas lagugu jeexi jiray kabta lagugu goynay or iskata beri imow intii lasoo qaada muslimiinta waxay ku nool yihiin waa in lagu sarjaro kitaabka iyo sunnada ninka jaajuurka sameeya muxuu sameeyaa shimitoqo inbuu soo qaadi bahal meeshan fadhiyo bir ah oo birqalax oo jaajuur u eg buu ku shubahaya markaasu dan ka saarahaya jaajuur fadhiya soo baxay oo dhaxo ka dulay oo fiyooro leh oo habaysan waxaan u baahannahay nolosha bulshada inaynu ku sorgoyno oo noo kitaabdayno kitaabka islaamka iyo sharciga ilahi loo kitaabdayno sheekhu maxaa yeelay islaantii baa la kelay bal dayri baa loo fiiriyo dayri ba ilahay baa loo fiirinaya haddii aad tirado marka waayahay anigu halkaasaan ku jirahay wixii dhece hawl ii taalla ma aha hum aladiina jaaءat baliyat diini minhum islaamka nimanka lagu dabagal nimankaas wey <clears throat> taa macnaheedu ma aha wadaadaha la weeraro wadaadaha waa in la laga dambeeya laakiin dhibka jira in la tilmaamana waa waajib diina wey wa aktaru culamaai masalada inoo soo laabta hadda ninkii qaadiga ahaa ee mxuu ahaayey caalimkii faasiq ahaa iyo jaahilkii mutadayinka baynu ku jiray wa aktaru culamaai yuqadimuuna waxay hormariyaan daddiini ninka diinka u saaxiibka ah culamada waxay hormarhayaan buuri marka ay hawlaha taagan tahay ninka diinta leh maxaa yeelay ninka diinta leh waa laga badbaadi aafadiisu iyo dhibkiisa laga badbaadi wuxuu khalday oo maslo ku khaldamay fa ina alaimata lmutafiquuna waxay markaas isku waafaqeen aimadu calaa anahu laabudda fi lmutawali in laga maarmaatay ninka xilka qabanaya almutawali ninka jagada qabanaya an yakuna cadlan ahlan lishahaada oo inuu caadil yahay una qalma shahaado iyo makraati inuu makraati kaco nin asagoo faasiq ah oo maro gelaynin oon xadiis laga warin karin laa min baabi riwaaya cadli ma ah caadil ma ah walaa min baabi shahaada laysa cadlan muxuu ahay fi riwaaya walaa fi shahaada <clears throat> ninka hadda waa khatar mutadayinka calaa jahli baan xidka dhibanaynaa waاkhtalafuu culum waxay isku maandhaafeen fi اshtiraaطi alcilm cilmigu ma shardiba fi lqadaa'i hal yajibu an yakuuna mujta cilmiga mutlaqu cilmi lama jeeda <laughs> waxa loo jeeda kamaal cilmi kamaal cilmi baa loo jeeda ama mutlaqu cilmi nima wadanin haddee socon maysaba jaahil dhagaa waaweyn looxa loo dhii maayo kamaal cilmi hadu ka niqaashaya ee kama niqaashahayo mutlaqu cilmi ninkan qaadiga noqon laabad wuxuu u yaqaan ayib hal yajibu mawaajibhaya an yakuuna mujtahida ninka qaadiga ah ma shardiba inuu mujtahid yahay kamaal laga helay mise waa inuu yahay ninun caalima diinta yaqaan lagana aqoon badan yahay baa shardi ah aw se yajuuzu waxaa banaan an yakuna muqalidan inuu muqalid noqdo way ka naqaasheen buri aw ilwaajibu ama waajibu eh, waxay ka naqaasheen isweydiiyeen eh, waajibku ma tawliyat اlamhali falamhal in loo dhiibo kuwa ku ka fican yahay alamhal ay alaslax walaslax kayfa ma tayasara kolba sidii noo fududaata inaa noo suura gasha ma amhalkani udhiibayna waxay u dhiibaynaa ninka maxaa mutadayinka calaa jahlin caalimka calaa fisqin ayib way isweydiiyeen waxay kaloo isweydiiyeen ninka caalimka ah een leenahay qadou qaban hayaa cilmigiisu ma inuu ijtihaad gaadhsanaa shardi ah mise waa inuu cilmiya calaa taqliid oo caalimka ila ninka muqalidka ah waa nin xifsan furuuc yaqaano laakiin hebel baa yii sheekh hebel baa la taagan wey aan awoodin laakiin inuu masale ka ijtihaado oo naazila cusub iyo xaadita u go-aan ka gaadho ma awoodo laakiin waa muqalid yuqalid imaamahu wagayrahu min alculamaai walmuslimiin mise waxaa shardi ah muqalidkaa iyo mujtahidkaaba kolba koodii roon ee qadiyadan ku roon baynu udhiibaynaa calaa alaati aqwaal buuri muxuu ujeeda sheikhu laakiin iskumaysa khilaafin ninka faasiqa inuusan maro geli karin iskumaysa khilaafin ninka faasiqa inaan waxba laga warin karin marka ninkaa laisku waafaqay baan dib baan iskaga dhigaynaa buur hawshiisa ninka khilaafka ka taagay baan hormaraynaa wbastu hada alaami wabastu lkalaami calaa dalika fi gayri hada mawdic bu hawshaas faafaahinteeda hadda qaba kuma jiri tilmaamo iyo khuduud sariic ah iyo arrimo waaweyn baynu tilmaamayna shekh runtii sidaas wey hawshaas ku soconaysa wa maca anahu yajuuzu iyadoo weliba banaantay bu sheikhu tawliyatu gayri اlahli lidaruura anigu tilmaanay waxaa banaan tawliyatu gayri اlahli hawsha nimaan u qalmin oon ahal u ahayn in loo dhiibay xilka lidaruurati baa keentay waa maxay faasiqi caalimka mar baana xilka u dhiibaynaa maadaama aynu weynay hawshu asagu qabanaya wax qabta aan weynay idaa kaana hadduu yahay ninkaas hayru ahalka ah aslaxa almawjuudi dadka lahay ninka ugu ron fayajibu waxaa waajibi maca dalika haddii aanu nidhi faasiqan halku u dhiibaynaa ama aynu nidhi jaahilka loo dhiibay mutadayinkaa ama aynu ninka arwacan u dhiibaynaa taa macn ma intaas kudaysanayna ma ah jaahilkii iyo arwaci iyo mutadayinkii iyo muxuuha akfa'i aan hawsha u dhibni xaggana laga fiicnaa halkaasaynu ku dayn hawsha mae waxaynu raadin inaan nimankan horumarin ku samayno kan fisqiga aanu kala dagaalano ilaa uu caadil noqdo toobadkeeno kan jaahilka aan dhan hawshaada kor aqoontada jaamacad u dira koorsa la siiyo waadawa wa loo fadhiisiiyo waxa la baro wardadaal intaad wax xukumi mooyo inta kale waxbaro adugu nin walba aqoontiisii inaan kubcinna isku dayaynaa ama maalinkaan hela nin ka fiican oo hawshii qaban kara la casilo calى qaacidati amiir اmminiin cumar bn khaaab iyo eyrkiiba idan ma aha inaad halkaa jugjug meeshaada joog ninka meel ku dhow orgob baa ku nafbaxaya hebel baa jagada iska lagama qaadi karo sheeka raqiisa hawshaas hawshan waa hawl muslimiin waagii adigu lagugu baahi badnaa hawsha waad soo qabatay laakiin hadda waxaanu helay nin kaaga qalmo kaaga fiican oo kaa astahila iskaga tag meesha fa yajibu maca dalika asacyu in loo socdaa waajib oo loo shaqeeyo laga hawlgalo fii islaaxi اlaxwaal xaaladayn lagaaji xaalat اljahl muxuu ahaay la raadiyo xaalatu dacfi oo adfa iyo hawlihiisii ah kasoo muqaabilkiisi baan ujeedaa xataa yakmula fi nnaasi dadka ilaa ay ku dhamaystiranto maa laabudda minhu min umuuri اlwilaayaati wاlimaaraati wa ilaa ruux kasta u noqda kaamil xilka u qalmo qaban kara waxa laga maarmaanka xagga wilaayaadka iyo maamulada yararka kamaa yajibu cala lmucsiri siday ugu waajibtay ninka mucsirka ee faqiirka ah asacyu inuu u u shaqeeyo u howlgalo fii wafaa'i dayni ninka mucsirkeeda inta lagu leehay saboolkee faqiirka ah een boqol kun maana iska bixin karin dhihi mayna ma bixin kartaan maya iska joog may waa inu dhaqdhaqaa zaka raadsaya qaraaba la hadalya shaqaysaya xogsaya waa inuu dhaqdhaqaaqo hawsha uu ka hawlgo inu daynta iska bixiyo wain kaana fi lxaali haba ahaato hadda laa yudlab asu midaan laga dalbaynin minhu asaga xaggiisa ilaa ilaa maa yaqdiru caleyh ninka mucsirka ee faqiirka ah hadda waxaynu ka qad wuxuu awoodo wain kaana duu cusra fanadira ilaa maysara laakiin waxaan leenahay shaqee ilaa wixii bixiso xoolo islaam weeye ninkana waxaan leenahay aqoontaeda kobci ilaahay ka cabso toobadkeen wuxuu waa xil islaan ilaad noqoto ruux dhamaystiran waa xilkuu qalma wa kamaa yajibu alisticdaadu sida u waajibaysa in loo diyaar garooba bu hi liljihaadi fi sabiili illah ilahay jidkii lagu dagaalamo ducafaan nahay maanta ma awoodno matalan cajsi baa ina haya far ma dhaqaajin haddaynan awoodin dhihi mayno waa inaga dhexaa la seexdo dacwada ha la wada dhihi mayno dacwada ha la wado oo tawxiidka ha la akriyo oo usuulu salaamteed laga soo bilaabay ilaa ha la wado muxuu ahaayey kitaabu liimaan watawxiid lilbukhaari eh, ha la kaxeeyo ha laska fadhiyo waxaa leeyahay waa in la sameey diyaar garow ah, macaskala la furo rag la tababaro lat tawxiidan la dumo haddii kale fadhiga in qucuudka wuxuu tilmaamayaa in nifaaq ugu jiro walow araaduu alkhuruuja la acaduu lahu cudda walakin kariha lahum bicaaahum fadabatahum waqayla qcuduu maca alqaacidiin halis wey sheekh munaafiqiin baa lagu sheegay haddii ay ay mxuu aha doonaan inay baxaan oy diyaargaroobaan way diyaargaroobi karaan bal laakiin ilaahay baa subxaana watacaala kahorsaday inay baxaan munaafiqiin wey markaasa dib loo dhigay oo la reebo la biijiyey haddaynu matalan maanta ka aan awoodi weynay aljihaad fi sabiil bisilaac wasayf baan awoodi weynay dhihi mayno dacwaha lagu mashquulo liana aljihaada qad saqata can lmuslimiin alyowm maxaa laga rabaa alاsticdaad lahu insha wa fatx اlmucaskaraat takwiin quwa la diyaariyo ilaa aanu tamakunno inaan ragga iska dhicino wadaadihii caalam islami waa waxay dhaheen maanta jihaad lama awoodo maxaan ku mashqula laakiin dacwada ha la wado hada baطil sheekh laysa min diin اllahi subxaana wa tacaala caajiz ma noqoto daciif istacida lahu dhibna haystay ka tahay wadaadaheenna soomaliya ragga weyna qaybo ka mid markaanu kusoo jabnay muxuu ahay eh, bari baan kusoo jabnay waxaan kusoo jabnay mxuu ahay isoo sheeg mxuu ahay araraan ku jabnay waxaan ku jabnay isheeg ugunjaan kusoo jabnay iyo sheykoosh iyo mxuu ahay garigo-an iyo mxuu ahay garbaan kusoo jabnay waxaan kusoo jabnay muxuu ahay gada iyo bala xawiluuq baan ku jabnay waagi dambe go-aan waxaan qaadanay in loo jeesado addacwa ila allahi subxaana wa tacala waa laisku waday jihaadkaaba dacwa mogta maxaa jihaadka loo jeday litaxqiiqi الtawxiid waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ay shirkun jihaadku waa alwasiila waxiida lagu taqiijiye tawxiidka lagu taqiijiye isagaa dacwoa marka haddaad awoodi weyday asaga waa kaa dhaca marka inaan risaasta aad xabadda laysa kaa dha maaa lagaa rabaa u diyaar garow macnawi ah iyo mid milatary oo maada oo silaaxa ah laga rabaa laakiin hala kala fadhiisto haweenka hala dhaqdo oo biilka lasoo tuuro fartan hala dhaqaaji muxuu ahayy usuulsaadaha hala akriya safiinaha iyo arbaciinka iyo abu iyo iyo muxuu ahayy abu shujaaca sheeka raqiisa wey sheekhu waa ku gelahaya wuxuu ui sheekhu wa kamaa yajibu اlisticdaadu liljihaad siday u waajibaysa in loo diyaar garoobo jihaadka maxaa lagu diyar garoobi biicdaadi اlquwa in la diyaariyo awood milatary wa ribaad اlkhayr iyo farda in la carbiyo oo la xidho fii waqti suquuطihi lilcajz markuu jihaadku u dhaco lilcajzi oon kari weyno maxaa la rabaa waynu kari weynay sidiis ninka soomaliyan kaaga sheekeeyey laba nin baa isgalay baa yaa la yidhi oo dagaalamay nin baa inti korooqa lagu dhacalalagday markaasuu lagu hafisday waa iskala fidiyey aayar buu iska seexday farba ma dhaqaajininba si bugta loo loo dhaqdhabahayay yaa laga tagay soo sakaraada markii laga tegay bu iska dhaban dhabad u kaca xaafadiisu iska aaday hadhow waa lagu kac war inkaar qabay ninku markuu ku lagda maxaad u rogan weydo u galgalan weydo oo u xagan weydo u qanini weydo oo naaska uga qanini weydo waxbaa lagu akriyay muxuu mar haddii la lagday buuhi futa kala qalqaad nacay buuhi fir fir fir fir oo wixii cawrada iga muuqato marada iga dhacdo diyaroodayay buuhi marka horaa ragga inaan iska celiyahay buui mar haddii cirki laysoo dhaafiyo dhulka lay dhigay buui waan seexan buuhi far dhaqaajin maayo waaga horma kastumo ma jirin maogta sawaagaaga kastumo ma jirin ninku hadduu galgasho oo firqleeyo maradii baa dhici cawradii baa muuqanaysa mar haddii laylagday wadaheu kala qadqaad waa nacayb hadda wadaadihii waxay noqdeen qaybo kamida ah mar haddii nalaga adkaaday kuma jira anagu dacwada nagu nagu ogaada iyo afar afar dumar inaynu guursano haweenkan aan ku jihana nagu ogaada ila labtabkoodaa mogta cadow culus weeye oo jihaad u baahane halkaasay wadaada ka baxeen sheekhu wuxu uri fa ina ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib ma laa yatimu lwaajibu waajibku wuxuusan dhamaystirmayn oo jihaadka ah ilaa bihi asagama oo icdaadki ah iyo diyaargarowgi ah fa huwa waajiban oo icdaadka markaas ah jihaadkii la awoodi waayey waa dhacay laakiin kaa hadhi maayo waa in loo diyaargaroobo waxaase isweydiin mudan maanta jihaadan la awoodi karin miyaa jira maya ma jiro ma jiraan adugu haddaad daciif tahay soo maaha in awoodi baa jirta laa yazaalu hada diinu qaa'ima yuqaatilu calayhi cisaabatu min almuslimiin diinka nebi maxamed inuu taagan yahay oo awood leeyahay ka zuuli maayo oy weliba ku dagaalamayaan koox muslimiina tuqaatilu calayhi yuqaatilu calayhi cisaabatu min almuslimiin aaifa min muslimiin ku dagaalami qoliha ayagu muxuu dacwada wadaa inoo dambayso qitaal rag baa ku dagaalami wadiiru liman qatala caleyh waxaan xusuustaa waagii afghanistan halku ka socday raashka la dagaalamahayo baa bacdu ahli ahlicilmi waxay idhahdeen jihaadku maanta waa farducayn kulligiiba maxaa jiraa la dadka muslimiinta afghanistan hadda lagula dagaalamahayo ee raashku cadaadinhayo baabi'inhayo awoodda raashka iyo midooda soviyeti kama hortegi karaan marka waa ducafo maadaama ummadda lagu soo duulay muslimiinta aysan iskaga filayn cadowgeedaa soo duulay iskaga filayn muslimiinta kaloo dhan waxaa waajibka ah inay u kaalmeeyaan o u tagaan ilaa la helo alquwa alkaafiya alra'di cala alcadowi saa'il shincutn wuxuu ihi maya aljihaad fi afghanistan fardu kifaaya wey maxaa jira mujaahidiinta ka dagaalama afghanistan raashka waa iskaga filan yihiin waqad kabaduuhum khasaa'ira faadixa haddaad tira jihaadku waa fardu waxaa ka dhalan in muslimiinta oo dhan ba ay noqdaan fatwada waxay ku qoran tahay fii kitaabihi liqaa'aat albaabi almaftuux ka akri waayo lagtaa madbuuca oo yaalla ma aha waxaasaan uu keenaya ma ah hawshii ruushka dhammaatay maraykan baan u dhilqaadnay ninety one kii baa la gaadhay sheekhu wuxuu uhi jihaadku maanta ma awoodno waqad saqata can ilmuslimiin marka midooda soofitay raashka iyo reer bariga la dagaalamayna jihadku wuxuu ahaa fardu kifaayo oo waan iskaga filnay maraykan baa soo galay oo dawla socod isku fiican yihin wahumaa dawlataani sadiiqataan britania wa america labada dawlad adduunka u saaxiibsan waa maraykanka iyo reer sacuudi iyo ingiriiska saddexdaas iskugu jecel iyagaa isku xidhan iyo gabadhooda yartay la yihahdo hmm, binthum asagiira israail yahuudiya sahayuniya alcibriya waxaaso dhan waa la isku xidhan yahay dhib ma lehe waxaa isweydiin mudan wixii jihaadkii fi afghanistanna ka dhigay jihaad xoog badan oo qawi oo mutamakina iyagoo la ogaa wadaaduhu ka dagaalami jiray inaysan tabar u hayn nimankaas ilaahan baa u jabiyey mooyeene waxay nimanka isticmaalahayeen khilaala arbacata ayaam min moscow ilaa kabul bay ku qabteen afar maalmood gudahood bay xuduudda raasha kaga soo dhaqaan mos kabul ku qabsadeen wadaaddu waxay kusoo urureen sida muxuu ahaayey goodir oo gale qawfuul ah iyo daanyeerkii muxuu aha noocyihiisii igarka qawyahay kusoo hadheen nin wadda usoo dagaal la waayey qori aka oo muxuu weliba muxuu kii sakaraadka caglaha ah bay kusoo urursadeen ilahay baa jabiyey subxaana wa tacaala sabr iyo musaabaro iyo iyo carab gurmatay mujaahidiin carab nimankaa niman khayr badan wey carab meel laga waayo khayr ma yaallo isku lugeyn nimankaa diinka ilahay kusoo dejiyo luqadooda ayagaa hawshan hogaaminaya meeshii laga waayo afrikaan diinta in lagu fangariyo doonahaya masaajidii maana loo dhisay ku leyi masaajid carab ma jirto war masaajidka carabtii waa la waayey hay-adii waa iska tageen masaaxibo lama helo gabdhihi xijaab looma hayo haye sheekhan cusmaan wuxuu ka sheegay xafid tacala wuxuu ka sheegay nin baa jeera wata baabuurguna baa jeera baa loo carura u saaran markaasu wuxuu yihi xafiiskii hay-atu xaramayn miyah msa ibraahimiyu markaasu wuxuu yihi isiiya masaaxiif carruurta ay akristaan keena baabuur wuxuu ku socdaa xilliga hadda bajeerada waa liitaay waaga muxuu ahaa baabuurka u fiican kenya lagu kackaxishtu ahaa buu keligii ku socdaa carruurta wuxuu u raadin hayaa masaaxif waqaf oo fii sabiil lahi oo fri ah carab buu ka raadinhayaa waa nafsa shay afrikaanku wuxuu rabaa in diinta lagu fangareeyo dhaqaalihi la siiyo shilinka la siiyo inuu asago isxilqaamo oo wadaadhihiisa fangareeyo oo halgankiisa isagu taageero oo jihaadkiisa wato oo masaajidkiisa dhisto diyar oma aha waajib diinoo asaga saaranba oma arkay wuxuu doonaya carabo ka carab carab ma diinta kaa xigtaa muslim baa taasna muslim wey isku dhiig baa tihin isku diin baa tihin nabigana markay hor xigtaan yani waa saas wey nimankaas carabeed duritaankooda hala jooji mutlaqan loo duray xukuumaadka iyo dawladaha iyagoo hoosta loo xiro kuwaasi sakiin weliba aan af lahayn ha loogu xiro waa ogolahay laakiin in korka laga qabto iyagoo dhan khatar wey sayidka hagabigii shimaandhow calaalka igada carab waa naage waaqic markaa jiray buu ka hadlahayay aayad qur-aan iyo xadiis ma aha la soco almuhim sheekhu marka wuxuu uhi fainamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bi fawaajib bikhilaafi اlistiطaacati fi lxaji wanaxw ufiirsa sida lagugu fahansiy maslada xajkii jihaad isku mid ma ahabo mid sakarada oo soomaali ah yaa hadda ka hor masala isku qabanay annagoo sanca joogna markaasaa wuxuu ihi xaj ilahay amarkii anugu ma naqliga waagaa ma arag naqliga waagaa ma arag ilahay baa u ilhaamiyey waan iska qiyaasay taqriiban wuxuu yihi jihaadku maanta umadda waa ka dhacay waa xajko kale markaas waxaan ku idhi xajka istidaacadiisu waa istidaaca lilwujuub laakiin jihaadku istidaacadiisu waa istidaaca lilwaajib lilwujuub ma aha jihaadku ummadda waasane waa ku waajibay kutiba calaykum maalinkay soo degtaba ummadda lagu waajib yeelay hadduu wax kaa dhici waajibka baa kaa dhici wujuub kaa dhici maayo maxaanu isku ogeyn waajibaadku waxay dhacaan cinda he alcajz waa dhacaan laakiin wujuubku kaa dhici maayo ayib maalinka aad tabar hesho ama aad wasaa'ilkiisi la iman karta waa ku saaran yahay marka waxaan kuuhi jihaadku haddii maanta aan tanfiidkiisi la awoodin in loo diyargaro baa waajib ah waa ciddu waa meesha taalo ka dheer marka alicdaadku waa waajib madax banaan tanfiidku in la dagaalama waa wajib madax banaan waa laba waajib isgarab socda alicdaad waa waajib lahu wa tanfiiduhuna waa waajib labaad tanfiidku hadduu dhaco maxaan dhacaynin alicdaad in loo diyaargaroobo tababarashadii diyargaroob ma dhacaayo tiiba hadda ku sharay wuxuu ku xajku lamid ma aha jihaadka fainahu laa yajibu waajibi mahayo taxsiiluha taxsiilu istiaacati fi nin baa muslima ah, waxaa la yidhi xaj baa ilah ruux muslima tahay arkaan ulislaamna waa shan minha alxaj hadda waxaa waajib inaad xoolo shaqayso ad ku xajido dhihi mayno hadda xoolo keen waa inaad gaadiidna keento xoolo aad keento ad ku xajido hadduusan heli karinba xoolihii ma haysto gaadidna ma haysto waxaan leenahay jihaad kuuma waajibin maa cafwan xaj kuuma waajibin baan leenahay lianna maba awoodaba maxaa yeeley hawshaas hawl awoodaba ma aha liana alwujuba huna wa wujuub اlxaji laa yatimu ma dhamaystir ilaa biha bilistidaacati falaa yajibu wujuub اlxaji ma sugnaanayo cala almukalafiin ilaa la helo istitaaco oo qur-aanka wailaahi cala naasi xiju lbeyt maxaa daba yeelna man istaaaca ilayhi sabiila haddii istidaaco la waayo xajba kuma saaraba ilahay kuguma lahaba laakiin jihaadka markaynu marayno haddii istidaacatu lqitaal la waayo waxaa ku saaran istidaacatu licdaal wlquwa tafriqaasu sheekh kuu sheegaya oo kufahansiinaya shuba khatiira ayuu meeshan ku sheegay markuu maraya sheekh ibnu cuthaymiin berri baynu gaela insha allahu tacala on ka jawaabayna wabilahi tawfiiq